ومن صار على نهجه واستقام وبعد فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة halkan waxa uu rabaa inuu ka guda galo musanifku raxmat ullaahi calayhi albayinaat wa anwaacu shahaadaat cadaymihii iyo noocyadii shahaadaadku ay kala noqonayeen marka wuxuu yidhi faman iddacaa kii sheegta ee ku dacwiya maalan xoola ku dacwiya iyo wanaxwahu wixii la mid ah fa calayhi waxa saaran albayina waxa saaran markaa caddayn ayaa saaran caddayntaasi imaa shaahidaani cadlaan imaa laba markhaati oo markaa caadiliin ah aw rajulu wamra'ataan ama nin iyo laba dumar ah aw rajulun ama nin iyo wayamiinu lmuddaci kan wax sheeganaya dhaartiisa waa liqowlihi tacaala qowlkii alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinna ah oo raggiinna muslimiinta ah fa in lam yakuunaa haddaanay ahayn rajulayni laba nin fa rajulun nin iyo wamra'ataani laba dumar ah oo miman mid xaggii ka ahaaday tardawna a uga raalli noqoteen oo min ashuhadaa'i maragyadii ah musanifku raxmatullaahi alayhi waxa uu rabaa inuu inoo tilmaamo waxyaabaha wax lagu caddeeyo waayo cid kastaaba dee wax way iska sheegan kartaa low yucda annaasa la ladaca rijaalun dimaa qowmin wa amwaalahum nebigu waxau inoo caddeeyey dadka haddii waxa weeye laga yeelayo sheegashadooda oo layska siinayo qof kastaaba wuxuu yidhaahda sidaa weeye rag baa waxay sheegan lahaayeen markaa dad dhiiggii iyo xoolahooda laakiin albayina cala almuddaci walyamiinu cala almudacaa calayhi aw calaa man ankara riwaayaadka midba si ay ku timiba caddaynta waxaa laga rabaa sheegtaha dhaartana waxaa laga rabaa mudda calayhigo loo sheegtaha ah marka ay sidaa tahay sayid aladilla wax wax lagu caddeeyo ka ugu boqorsan ee ugu sayidsani fii baabi dacaawi marka la joogo waa aliqraar waa qofku inuu naftiisa isagu wax ku furo shiikhu laakiin masaladaa dib buu u dhigayoo dib buu ka keeni doonaa aliqraar iyagoo had iyo jeer fuqahada xanaabiladu uga jeeda min baabi tafaa'ul xasan saadaalinta xasanka ee wanaagsan iyagoo fa'liga noocaasiya uga jeeda halkan kuma keenaane way dib dhigaan iminkana wuu inoogu gebagabeeyey kitaabkuba isagu ku dhammaanaya sababka ugu dhammaynaya waxa weeye waxay ka tafaa'ulayaan oo ka saadaalinayaan ilaahay kelmadda ugu dambeeye ee qofku uu ku hadlayo inuu uga dhigo marka aliqraaru bishahaadatayn watawxiid shahaadataynkai tawxiidka laa ilaaha ila allah moxamed rasuulullah inay hadalkiisa ugu dambayso qofku inay ku habboon tahay taasi bay ka saadaalinayaan laakiin albayinaat marka la joogo kow waxa ka ah iqraarka qofku inuu isagu wax isku furo in cid kale wax kugu furto waxa ka xoog badan inaad adigu wax isku cadayso waayo cidda kale waa la tuhmaysan karaa inay ku dulminayso laakiin way adag tahay qofku si uu naftiisa u dulmiyo waa midda kale waxay muujisaa qofku inuu alle ka baqayo shakhsigu markuu isagu wax isku qiro ee yidhaahdo arrintaa anaa qirtay ee maraggii u fadhiyow ka kac waxay muujinaysaa mar hadduu isagu naftiisii mara ku noqday inuu alla ka cabsanayo waa midda kale ee waxay sayid ku noqonaysaa waxaa jira waxyaaba aan marag ku sugnaanin oo iqraarka ku sugnaada waayo wax kastaa marag kuma sugnaadaan sixirka iyabaa ka mid ah shaahidul iqraar inuu noqdo mooyaane wax qiraal cuskanaya noqdo mooyaane markhaati kale kuma sugnaado iminka shakhsigu hadduu wax gungunto oo aan ku idhaahdo haddaanan ku falin in yari sug waad kibirtaye oo aan in yaroo milixa halkana ka soo qaado oo in ciddiya halkan ka soo guro oo in qabandiya ama hadhuura halkan ka keeno oo in waxa weeye masalan haddii la doono mara yaroo meel laga soo jaray inaad ku dhex rido oo dabeedna aan tuutuu iyo wax ku idhaahdo qof odhan kara wadaadkaasi waxa uu duuduubayaa waa sixir ma jiro way inaan iska kaftamayo oo aanan midhba u garanayo inaad doonayo inaan ku argagixiyo iyo inaan wax garanayo dee sixir low uunbaa garan kara haddaad tahayd sixirka hebel la yidhaahda weeyaan waxa uu xidhxidhayaa dee adaaba sixir lowa ah, maxaad ku garata waayo waxaan sixirna waa noqon karaa inaanan midh garanayana ku cabsiinayana way noqon kartaa oo aan iska hanjabayo aan wax allaali waxaan ka fahmaya aanay jirin waxaana isku dardarayo inaan markiiba wax fahmayana way dhici kartaayoo sixir laguunbaa laakiin garan kara oo laga yaabo inuu ku yidhahdo oo oh, meeday milixdii yaraydna maad ku dartid iyo laba midhoo filfila waa tahay haye oo waa taqaanaaba oo magaceed marka isaga sixirle ubaad noqonaysaa markaa baabka sixirka iyo masaa'ilka la midka ah waxa weeye qiraal mooye wax kale kuma sugnaado ninka yidhaahda hebel baa hebel sixray waxa la odhanaya oo maxaad ku garanaysaa adaaba la yaab leh maxaad ka ogeyn marka waa inuu sheegtaa sixir low isaga laftiisu inuu yahay duudana waan ka toobad keenayba ha yidhaahdeen oo dabeedna kugu yidhaahdaa maalin dhawada annagoo wada joogna ayuu igu yini hebel baan isaga taag waaye waxaad ii keentaa bal hawl baan gelayaaye waxaya waxaya waxaa aniguna waan aqaanaada waxaya waxaya waxaasi waxaasi ka dhashaa haddii kale inuu qiraalkiisu wax ka sheego mayo yihahdo war anagu sixir ma aqaane afkiisu iga yidhi anaa sixray anugu maxaad iigu sheegaysaa shaahiduliqraarka waa la aqbalaya laakiin markhaati aan iqraar cuskanayn inuu yidhaahdo weligiiba hadda fire eh anaa ku caddaynaya inuu waxaa yahay cidina ka dhegaysan mayso war naga tag baa laodhanaya qaadigu markii waa diidaya marka iqraarku wuxuu kaga sayidsan yahay shahaadada wax aan ku sugnaanin shahaado ayaa isaga ku sugnaada waayo qofku waxa uu markaa naftiisa ku furayaa ka horaysa waxaa cid kale ku furayso markaa shiikhu iyadii ma sheegina waa dib dhigay min baabi alfa'li alxasan isagoo uga jeeda oo tafaa'ul halkaa hawsha uga jeeda oo dib buu dhiga laakiin wuxuu inoo soo hormariyey shahaadaadkii marka wuxuu yidhi qofka xoolo ku dacweeya ama waxaan xoolo ahaynba sida wakaaladiiyo wax la mid ah ama de caqdi nikaaxiyo wax la ah waa waxaan xoolaba ahayn ama xooluu sheeganaya ama waxaan xoola ahayn buu sheeganaya hadduu doono qisaas buu sheeganaya xoolaba uma jeedee qofkaa qoorta in laga gooyaabuu doonaya <clears throat> arrinta noocaasiya shiikhu wuxuu yidhi maal iyo kayrkiiba ima shaahidaani cadlaan qofku inuu la yimaado laba markhaati oo caadiliina wixii aan ka ahayn zinada iyo camalu qowmi luut oo isku hal dariiq ahaa iyo icsaarka saboolnimadka waxa loo yaqaano masalada in khilaaf ay ku jiro oo qola tiri saddex baa loo baahanya wixii aan intaa ka ahayn ahlulcilmigu dhammaan waa ku ijmaacsan yihiin laba markhaati oo caadiliina inay ku filan yihiin wixii aan ka ahayn zinada iyo camalu qowmu lood iyo icsaarka saddexdaa wixii aan ka ahayn inay laba markhaati oo raga ah oo caadiliina ku sugnaanaysaa waa ijmaacan dhammaan ahlulcilmigu waa isla ogoliyeen aw amase rajulun wa mra'ataan ama nin iyo laba dumara ama nin iyo dhaarta muduciga tan dambe waa mas'ala khilaafiya wixii intaa ka dambeeya masaa'ilkani khilaafi bay noqonayaan oo mid waa laysla ogol yahay ninka iyo labada dumar ah iyo ninka iyo dhaartu wixii maal iyo wamaa afdaa ilayhi iyo wixii keensanaya maal inay ku sugnaanayaan iyaduna waa ijmaacan iyaduna waa ijmaacan almaal iyo wamaa afdaa ilayhi inay ku sugnaanayso nin iyo laba dumara ah, ama nin iyo dhaarta muduciga iyado taasna waa ijmaacan laakiin khilaafku wuxuu gelayaa wixii aan maal ahayn ama wax maal keensanayo oo u hadhow ku dambaynaya aan ahayn waxa weeye oo minal xuduud oo ziwa wazinaa xuduuddii oo zinadii wixii ka soo hadhay ah oo dee liwaadkuna isla hal waday noqonayeen iyo masaladii acsaarkii inta khilaafka ay ku jirtay wixii aan ka ahayn xuduudda wixii soo hadhay hadday sariqa tahay iyo hadday xiraabadii tahay iyo hadday shurbulkhamrigii tahay iyo hadday xadulqadfigii xuduudda wixii soo hadhay iyo qisaas iyo kayrkeedba nin iyo laba dumarahi markhaati ma ka noqdaan mise kama noqdaan waa mas'ala khilaafiya bayna ahli ahlilcilmi jumhuuru ahlulcilmi waxay ahdeen kama noqonaya kama noqonaya ninka iyo labada dumara iyo ninka iyo dhaartu waxay galaan xoolaha iyo wixii xoolo keensanay amaa xuduudda iyo masala nikaaxii iyo dalaaqii iyo waxyaabaha la midka ah laabudda masalan shaahidaani cadlaan inay jiraan waa lagama maarmaan baya qowlka jumhuurku waa sidaa qolana waxay yidhaahdeen maya annagaan kala saarin waa qowlka imaamkuna marayo cabdiraxmaan naasiru socdi waa qowlka uu marayo waxay yidhaahdeen abadan waxa weeyaan intuba way gelayaan bal dumar mujarad ah oo qura ayaa intaba geli kara oo ninkiiba laba dumara ayaa u dhigmaya ilaa xitaa zinada qaarkood ay yidhaahdeen waxa weeyaan haddii lagu bedelo ninkiiba laba dumaroo siddeed dumara la keeno waa tujzi waa gudaysa ama saddex nin iyo laba dumara oo yidhaahdeen nin kastaaba laba u dhigma laakiin runtii waxa fiican qowlka ahlulcilmiga ee odhanaya waxa weeye shahaadat nnisaa oo hadday ragga la socdaan waxay markaa gelayaan waa maalka iyo wixii maal keensanaya hadday mujarad yihiin oo keligood yihiinna oo aanay ragba la soconna masalan ashyaa gaarahoo min cuyuubi nisaa la yidhaahdo oo waxa weeye masalan xaydkii iyo dhalmadii iyo nabarada meelaha qarsoon ku yaalla iyo waxyaabahaasi bakaaradii iyo waxyaabahaasi ayay galaan laakiin dumar mujaradahi ma galaan waxa weeye ama qisaas keligeed ah ama xuduuddii kale ama waxa weeye maal keligii ah oo maalka xitaa hadday mujarad yihiin waxba ka furi maayaan waa iska min baab alqaraa'in iyo wax markaa lagu xoojiyaa laakiin keligood kuma filna qowlkaasi baa fiican markaa shiikhuu wuxuu daliishaday liqowlihi tacaala wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum maalan aayaddaasi buu daliishaday alla uu leeyahay laba markhaati gashada laba markhaati oo raggiinna ah haddii markaa laba markhaati aanay hayn oo raggiinna ah bimacnaa haddii la waayo maynaan odhan ee waxaynu nidhi haddaanay ahayn waxaynu sidaa u leenahay maalan iyada oo ay jirto markhaatiyadii ragga la heli karayo ayaa nin iyo laba dumara lagu kaaftoomi karaa iyadoo laba nin la heli karayo oo waxaad samayn kartaa markaad markhaatiga doonayso inaad xoolo iyo wax la mida u samayso inaad nin iyo laba dumara u yeedho adoo raggii kale badnaaba halkan tuban yahay inaad tidhaahid waar hebel iyo labadiina habloodina keena oo kaale hawsha ka markhaati noqdo waxba dhibaata kuma jirto saa awadeed baynu leenahay haddaanay ahayn nin iyo masalan laba nin haddaanay ahaynna nin iyo laba dumarana waa caadi oo ah kuwii aama maragga uga raalli noqoteen waqadqada wuu xugmiyey annabiyu sala allahu aleyh wasalam biyamiinin wa shaahidin nebigu waxa uu xugmiyey markhaati iyo dhaar markhaati hal ninoo markhaati ah iyo lug dhaara oo la raaciyo waa uu xukmiyey wahuwa xadiiun saxiix waana xadiis saxiixa weyi waana xadiis saxiix ah asalka waxaynu ogayn inay waxa weeye uu masalan dhaarta leeyahay muddaca calayhigu saasaynu ogeyn laakiin muducigana waa wakhtiyuu yeeshaa tani ka mid tahay tani ka mid tahay oo muduciga laftiisu marar buu yeelanayaa tani ka mid tahay oo ay ka mid tahay mid kaloo musanifkuisna inoo sheegi doono ah marka dhaarta lagu soo celiyo muduciga masalan dhowr dhaaroodba waa dhaaran karaa marka hal markhaati uu helo lug dhaaraa la siinayaa uu ku xoojiyo marka waa muduci dhaartay laakiin isagoo mujaradoo keligiia ma dhaarane hal markhaatuu helay taasi waa mid waxaa ka mid a ah haddii lagu soo celiyo oo mudaacalahigii la yidhaahdo waar dhaaro oo uu yidhaahdo waxba dhaaran maayo isaga ii dhaariya ka sheeganaya wejigaana muducigu waa ku dhaaran karaa maalan waxaa kaloo la mid ah haddii waxa weeye masalan ay qasaamaba tahay arrintu qasaama walameytiyaad oo intuu qariino helay waxaa la leeyahay markaa markuu qariino wax u dhaqaajiso oo dhiiggani inuu jiro wax muujinaysa laakiin aan marag buura ahayn uu helay oo waxu yara dhaqaaqeen in markaa la siiyo muduciga dhaarta kontonka walle mar la yahdo wejigaana wuu ku qaataa licaanka laftiisu waa nooc yamiinta ka mid ahe dee muducigaa lagu bilaabaa oo ninkan yidhi xaaskaygu way zinaysatay isagaa laga bilaabaya marka markaleyaa marag ma haysataa ama ha haysto ama yu haysan inuu yahda maragna keeni maaye wallaan hayaa licaan baan bixinaya xaaladda noocaasiyana waa muduci dhaaranaya waa muduci dhaaranaya tan noocaasiyana way iman kartaa waxaa maalan ka mid ah waxyaabaha qofku lagu aaminay hadduu yidhaahdo waan celiyey waa muduci dhaaranaya baa la odhan karaa inkastoo qolana tidhi waa mudaacalihii dhaaranaya laakiin muduci dhaaranaya inuu yahay baa daahira waayo qofkii wax loo dhiibtay ee wadiica loo dhiibtay ammaano haddaad tidhaahid war wixii aan kuu dhiibtay isii ou ku yahado anigii kuu celiyey imanka masala mobilkaad usii dhiibatay deedna waad u timaa waxati war nin mobilkaygii isiye markaasuu kugu yidhi waa adigii qaatay war adeer maan qaadane mobilkiisii maya waa anigii qaatay haysna casayno anig kuu dhiibay markaad sidaa u eegto isagaa muduci ah waayo arrinku waxay ahayd inaad tidhaahid inaad ii dhiibtay maragaa ile inaan kuu dhiibay waad qirsan tahaye oo adigan le waad ii dhiibtay inaad ii soo celisay maragaa la odhan maayo la odhan maayo midh maraga la weydiin maaya wallaa xaq loogu leeyahy isagaa wallaa leh marka sidaa loo eego waa muduci waxa weeye maca daalika dhaartii la siiyey qolo tidhi daahirka muduci ha noqdee marka xaqiiqa ahaan loo eego wa mudaacalihina waa jiraan oo yidhi hadalkaaga sida ah macnihiisu wuxuu noqonayaa warniyow khiyaanada iga daa waad i khiyaanaynaysaa asalkuna waa cadamu lkhiyaana waayo adaaba aaminayoo u dhiibtay qolo xaggaa ka eegtana way jiraan oo yidhi markaad ku tidhi isii waxaygii aan kuu dhiibto ku yidhi waanigii ku siiyey ee aad tidhi maya imaad siin macnaheedu waxay ka dhigan tahay warniyow qof aamina baan ku moodaye de khiyaanada iga daa xaggaad ii leedahay waan ku siiye ile waan ku siiye waa khiyaane ah marka qofkii aaminka ahaa mar haddaad khiyaana ku xukuntay adaa muduciyo waxa lagu odhanayaa inuu ku khiyaaneeyo maraga ila adiga aaminay dabeedna ma haysatid oo marag suuragal maaha waaba xabad leedahay kamaba qaadane xaaladda noocaasiya isagaa mudaacalaya qolo damcday inay saa ku luuqluuqdaa way jirtaa laakiin qaab saxa maaha eh waa muduciga meelaha dhaarta la siiyaabay ka mid tahay muduciga meelaha dhaarta lagu bilaabo masale kalena shiikhu uu sheegi doonaa oo ah haddii uu muducigu haysto wax xoojinaya muducigu wax xoojinaya hadduu haysto oo kale oo qariino iyo wax la mid ah taana wuu tilmaami doonaa marka wuxuu tilmaamay nebigu inuu xugmiyey markhaati iyo dhaar shakina ma laha oo waa sidaa uu musanifku tilmaamay raxmat ullaahi calayh fain lam yakun lahu bayina haddaanu wax caddayna haysan intaa aynu sheegnay oo ah laba rag ah oo caadiliinah nin iyo laba dumarah nin iyo dhaarta muduciga intaa haddaanu midnaba haysan xalafa waa dhaaranaya almudacaa calayhi mudacaa calayhigaa dhaaranaya oo waxaan loo sheeganayo ka dhaaranaya wa baria waana beri noqonaya wa waana beri noqonayaayoo waxba markaa laguma laha fa inna kala hadduu iska taago canilxalifi dhaartii hadduu iska taago qudiya calayhi binukuul waxaa lagu xugminayaa nukuul calaa qowlin marka qowl lagu socdo nukuulkaasaa lagu xugminaya inuu dhaarta ka joogsaday ayaa lagu xugminayaayoo wax kale looma baahnee waxaa loodhanaya war ma dhaaranaysaa mise dhaaran mayse hadduu yidhaahda dhaaran maayo ama uu nukuul xukmiya sameeyo oo iskaba aamuso war dhaaradaasaa la hayaa shib hadalba ka soo bixi maayo ama waxa ka soo baxaya hadal aan jawaab ku fillayn oo marba waxbuu iska leeyahay heeg in lay dhaariyo maaha eh ile wuu qaldan yahay waaba aragtaan waxbuu iska shubayaa nukuul xukmiya bay noqonaysaa mogta war hadalka kale joojiyo shayga ku dhaara baanu ku nidhi inay sidaa tahay markaasuu tabaatii ka bixi waayo xaaladda noocaasiya qola waxay leedahay nuquulkaasaa lagu xukumaya oo waxaa la odhanayaa shaygii waad qabtaa waa lagugu leeyahay saacaddaa laga bilaabo qowlka labaadna wuxuu leeyahay aw amase waa qowlka labaadee ruddat ilyamiinu dhaarta waxaa lagu celinayaa cala almuddacii kii mudduciga ahaa baa lagu celinaya oo la odhanayaa warbal isagu waa kanoo dheeran waaye adigu adigi yidhi waxaasaan ku leeahay maragna weyde saaxiibkaagaad waxu sheeganaysana dhaaran waa ku dhaaro adigu ku dhaaro qowlkan dambaana sax ah min xaysul cumuum baynu odhan karaan laakiin marka si dhaba loo eego masalada nadarka si dhaba loo geliyo waxaynu odhanaynaa labada qowl midna bicumuumihi saxiixu maaha ee waxa weeye macno dhexe baa saxiix ah oo ah xaalaadka qaarna nuquulkaa lagu xukumaa xaalaadka qaarna ruddat ilyamiinu calayh labadaa qowlee uu sheegay ka dambe haba sii miisaan batee laakiin saxiixu wuxuu yahay labada qowl midnaba sidiisa raajixu ma aha ee qowlka tafsiilka ee masalada kala saarayaa raajixa aqwaasha salafkuna ee iskhilaafsan ee qaybina muujinayso iyadoo dhaartii la celiyey qaybina muujinayso iyadoo dhaartii la celin waa'ay oo shakhsigii nukuul lagu xugmiyey waxaa lagu jamcinayaa masaladaynu kala qaadaynaa waxaynu odhanaynaa waxaan muducigu sheeganaye almuddaci waxaanuu sheeganayey ee muddacalahiga u sheeganayay hadday tahay wax labadooduba ogaan karaan oo ogaalkeedu mushtarak yahay xaaladda noocaasia ah waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa dhaarta lagu celiyo xaaladdaa iyadaa qowlka dambe xoog badnaanaya hadday tahay wax ogaalku mushtarak noqon karo oo lala ogaan karo sida inaad leedahay shaygan uu haysta anaa leh waxaan caynkanay tahay adna waad ogaan karta isna wuu ogaan karaa xaaladaasoo kale dhaarta waa lagugu soo celinaya haddaad muduci tahay marna waxaan waxa weeye maalan aad u sheeganaysaa waa wax isaga xaggiisa mooyaane aan cid kale ogaan karin isaguunbaa og xaaladda noocaasiya lagu celin maayo muduciga dhaarta ee isagaa la odhanayaa imaa inaad waxaweye dhaarato iyo imaa inaan kugu xugmiyo labadaa kala dooro tusaale ahaan shaygu wuxuu ka dhacay guri masalan isagu keligii joogo gudihiisa tusaale ahaan ilmo yar baaba la joogay ilmihii yaraa ama wuu gubtay ama wax kale waxbaa gaadhay adiguna arladaba ma joogtida gobol kalaad joogtaa waad u timi uuna waryaahe ilmihii yaraa miyi waa kii waxa weeye laydhku ku qarxayee sidan noqoto ee waxbuu shubaya aanad garanay adeero anugu waxaan fahmi maaye adigu inaanad waxba u geysan uu adiga kaa bad qabo dar alla isaga dhintay leyrarka iyo waxaad sheegaysaa ku qarxeen adoo meeshaba ka maqan ii dhaaro kuu dhaaran maayo adigu inaan wax yeelay ku dhaaro in badan baa caqliga soomaalidu noocaa noqdaa mogta anigu inaan wax yeelay ku dhaaro war anigu maba joogin gobolkeennane waxaan ka imi meelaan dhowayne kula mana joogine adaa gacanta ku hayee inaanad adigu waxyeelin adigu wax yeelin inaadan walle isii aan iska taga eh maya ku siin maayo eh soo adigu ma lihid waxbaad yeesha ma huban laakiin waan ku tuhmayaa may weligeedba soo ma lihid waxbaad yeesha ku dhaaro adigu inaan wax yeelay xaaladda noocaasi oo kale ah qofkaa yamiinta in lagu celiyo maaha waa in bimujaradi nuquulka lagu xugmiya oo kan la yahada war haysyeelyeelina ama ka dhaaro ama qaado shayga ilaa cidi kulama oge eh ninka gobol hebel ka yimi waxaad halkan ka samaysay ma oga e adeer ama ku dhaaro ama qaado maalan waa mashiinadan iyo waxyaabahan imaka xumaada ama ha noqdo elektroniga ama baabuurta iyo wixii la dabeedna cillad baad aragtay gaadhigu inuu qabo dabeedna waxaad leedahay adeer cilladda ah gaadhiga ina waad ku ogeyd markaad iga iibisay had iyo jeer wixii cilmiga loo nisbeeyo shakhsiga wax loo sheeganayo isagu uuna og yahay dhaarteeda lama celiyo dabeedna waxaad leedahay gaadhigu isagoo cilladaa qaba ayaad iga iibisay markaasuu ku leeyay kaama iibina xalay markaad ka haysatay ila shalay wanigii kuu dhiibay ayuu adiga wax kaa noqda dabeedna waxaad leedahay horto anigu anaa wato oo gaadhigii dee anay ii taallaa xilkiisuye adigu inaanad ku ogayn ceebtaa ah. gaadhigu maanta leeyahy inaanad ku ogayn anigu waxaygaana isu qaata ah eh inaanad ku ogeyn ii dhaaro markaasuu ku leeyahy waxba kuu dhaaran maaye adigu ku dhaaro inuu aniga ceebta igala tegay taasoo kale la celin maayo halla ha ka yeelin waxaa la odhanayaa laba mid soo galninow gaadhigii shalay markaad wareejinaysay ceebtaa inaanad aanu lahaynoo aanad ku ogeyn adigu inaanad ku ogeyn lahaynba iska dhaaf inaanad ku ogeyn ama dhaaro ama gaadhiga qaado hadal baad haysaa waayo shalay gaadhigaagu wuxuu qabay ninkan aad xalay u dhiibtay ma ogeyn marka almuhim masalada ugu fiicani waxay tahay aqwaasha salafkuna ku kulmaysaa war shakhsigan muducigu wuxuu la ogaan karo mudacaa calayhiga dhaarta waa lagu soo celinaya waxa si cilmigeeda iyo ogaalkeeda mudacaa calayhigu la gaarka yahay lagu soo celin maayo muduciga ee mujaradu nuquul baa lagu xukumaya caynulcadli waa sidaa wey kollay khibrad badanna wax badan baanu uga leenahay maadaamaanu in badan qadaaga ku soo jiray wax badan baan iminka waaqica ka ogah oo umuuro dhan oo xitaa ciddii gaysatay og tahay inay damceen si ay dhinaca kale indhaa uga tuuraan inay ahdeen ha ku dhaarteen hadda iyaguunbaa og waanay og yihiin xaqiiqadu inay sidaan tahay way dulminayaan moogta tan noocaasoo kalea lagama yeelo waayo markay arkaan qofkii inaanu de indhiye dhigaba toolan lahayn meeluu ka bilaababa qofkii garan maayo wixii ma oga mana ogaan karo kii ogaana waa kan indhaas ku qabsaday markaa tidhi hebelow inaanay sheekadu sidaa ahayn aduun baa oge waxaasi inaanad samaynin ama qofkaasi inaanu waxaa kuu qiranin ku dhaaro ayuu odhanaya isagu ha ku dhaarto waa isyaalyaal moogta isagu ha ku dhaarto war isagu waxbaba ma oga eh hadduu yimiye adiga maxay ku yeelaysaa kuma ogi ceeb anigu ku dhaaran maayo ceeb kuma ogi odhama isagu inaan ceeb ku ogaayo anuu ceeb ku ogaan ka iibiyey ha ku dhaarto tan noocaasiya laga yeeldhaarta noocaasiya la celin maayo marka qowlka ugu fiican min aqwaali ahlilcilmi waa in la yidhaahdo mujaradu nukuulna sideeda mutlaqan wax looguma xugmiyo biraddilyamiinna mar kastaba lama celiyo dhaarta dhaarta fii bacdi alaxyaanna waa la celiyaa oo waa wixii ay cilmigeeda wadaagsan karaan fii bacdi alaxyaanna lama celiyo oo waa wixii uu la gaar yahay cilmigeeda waxa weeye muddaxa calayhigu ee kan kale siuu ogaan karaaba aanay jirin fa idaa xalafa maca nukuuli lmudacaa calayhi iyadoo lala qabo mudaca calayhiga nukuulkiisa akhada wuu qaadanayaa madacaa bihi wixii uu sheegtay wuu qaadanaya weliba waxaa xusid mudan marka alyamiinu almarduuda dhaarta haddii la celiyo waxay qaadataa imaa bixukmi aliqraar wa imaa bixukmi shahaadati cadlaan shaahidaani cadlaan xukumkeed bay qaadataa oo shahaadatu bay la xukum noqonaysa oo maalan qisaas bay dhalin karaysaa waxay la xukum tahay dhaartani dhaar daciifa maaha waa dhaar xoogaysatay mar hadday dhaar la soo celiyey noqoto xukumka qofkii inuu kuu qirtay ama inaad laba markhaati u keentay awooddeedii bay dhaartaasi yeelanaysaa oo hadday xitaa dhiigaad u sheeganaysa qisaas bay dhalinaysaa oo markaad dhaarato qofkaa waa in la dilaa qisaas bay dhalinaysaa maxaa yeelay dhaar way ka xoog badan tahay qofkii la yidhi qofka iyagaa adaa dilay sifo badrheedhaanad u diltay iyo inta markhaati lagu caddayn kari waaye la yidhi inaadan ka dhaaro inaanad dilin oo adigu xabaddaa ku dhacday aanad badrheedh ugu dhufan markuu yahdo dhaaran maayo maxay muujinaysaa dee inuu kisagu dilay war adeer ka dhaaro inaanad xabadda badrheedh ugu dhufan mee ka dhaaran maayo haddaad ku dhaarato adigu markaa inuu badrheedh ugu dhuftay oo aad tidhaahid inaanay ka qarxin ila waa kaa ka dhaaran waay oo ay uu bareer ugu dhuftay iyo camdi yaa intaa dhaara iga tahay waa la dilaya qisaas baa lagu xugminaya markiiba qaadigu qisaas buu soo saaray waayo dhaarta kale daciifka ahee iyadu dee marka markhaati la waa'ay uun hawsha keenaysa way ka adag tahay tani waayo qariino xoog badan baa la socota wa min albayinati bayinadii waxaa ka mid ah alqariina addaalla calaa sidqi axad ilmutadaaciyey qariinada tusinaysa labadan wax isu sheeganaya in midkood run sheegayo taasina waxa weeye bayinooyinkii caddaynta ka mid waayo albayinatu acamu min ashuhuud bayinadu way ka caamsantahay shuhuudda shuhuudda way ka caamsantahay waayo bayinadu qad takunu shaahidan wa qad takunu hayra bayinadu markhaatina waa noqon kartaa wax kalena waa noqon kartaa marka wuxuu leeyahy meesha qariina hadday taallo sida masalan in eh, isagaaba miaaliyey mila an takuuna alcaynu almudacaa biha biyaddi axadihima sida caynta in midkood gacanta ku hayo marka lyad gacanta xooggeeda ayaa markaa lagu rajaxaya shaygay isu sheeganayeen hadday ama laba bayino labaduba hala yimaadeen ama waxa weeye yay la imanine dhaarta ha loogu rajaxee mar layba saaxiibuliyadkaa xoog badan oo fa hiya lahu biyamiinihi bay ugu sugnaanaysaa wallahidiisa isagaa la dhaarinaya wa milu an yatadaacaa sida inay isu sheegtaan inaani maa laa yasluxu ila liaxadihima laakiin kani waa madhabka xanaabilada masaladan dambe uu miaalinaya sida inay isu sheegtaan laba wax midkooduun u suubamaya ee aan labadoodaba u wada suubamayn ka tanaasuci najaarin wa naxwi biaalati najaaratihi sida inay qof nijaar ah oo najaar ah iyo qof kale ay isku qabtaan aalad najaarnimo marka waxay leeyihiin najaarka lagu dhaarinaya wa xadaadin ama mid birtuma ah iyo wanaxwi biaalati xidaada biaalati xidaadihi masalan aaladii xidaadnimada biaalatin xidaadatin aalad xidaadnimo inay markaa ay isku qabtaan iyo wanaxwi daalik oo waxay leeyihiin xaaladda noocaasiya ah, maadaama midkood qariinadu u xoog badnaysiinayso kaaha lagu dhaariyo laakiin madhabka shaaficiyada sida imaamu shaafici baa umka ku sheegay iyagu masaladaa ma qabaan dambe ta hore way la qabaan laakiin ta dambe waxay leeyihiin qofka shayga haba u suubamaya eh haddii qofka kale isku qabtaan ma aha loo rajaxi maayo haddii wadaad iyo midaan wadaadba ahayna kitaab isku qabtaan oo wadaadkuna yada kitaabka anaa leh kii aan wadaadkahayna waar ma lihide annagaa isna ilaahay ugu dhowoowo iska soo qaadannaye oo haddeeraanuba ka soo iibsanayn maktabadda war naga tag baanu kunidhi uu guro maya wadaadkaa xoog badanoo isagaa kutubta loo ogyahay lagu dhaarin maayo cinda shaaficiya ee waxay leeyihin way u siman yihiin kii bayina la yimaada dhaartuna way ka dhaxaysaa oo labadaba wax loone ma ku dhaaranaysaano hadhowna waa loo qaybinaya laakiin xanaabiladu waxay leeyihin maya ee haddii aaladan laysku hayaa midkood gaar la yahay sida seef bay isku qabsadeen nin iyo gabadhay waxaa la odhanaya naa gabaday adiga seefta maxaa kuu keenay cinda alxanaabila naa adigu seef eheluma tihide haddii mid lagu dhaarinaya ninkaanu ku dhaarinayna laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin maya hadday seefta isku qabtaan waa in midkood cadayn la yimaada hadday waayaan labadaba hala dhaariyo maxaad gabadha uga riixaysaa seefta iyoba miyaanay seef qaadan kar inaanay asal ahaan u lahayn macnaheedu maaha bay leeyiin inaanay marariibsan karin marka adigu waa masale ijtihaadu saa'iqah waxba ku bushin mayno shiikha laakiin waa madhabkii xanaabilada qowlkoodii halkan uu inoo miaalinaya wataxamulu shahaada fii xuquuqi alaadamiyiin markhaatiga xambaaristiisa xuquuqda bani aadamka fardu kifaayatin waa fardulkifaaya wa adaa'uhaa fardu caynin in la gudaana waa fardulcayn wuxuu rabaa inuu inagu yidhaahdo markhaatiga marka hore in la soo xambaaraa asal waxa u ah fardulkifaaya oo haddii lagu yidhaahdo kaalay markhaatiga noo gal xaq waxaad u leedahay inaad tidhaahid dee adeer keligay maahay orda kuwan kaleba midka kaxayso iga daa aniga khayr allah ku siiye meel baan yaro qabanaya hebel iyo hebelka hayso fardulkifaayay kugu tahay haddaanay kugu tacayunin dembaabi maysid intuu rabaa waa intaa inuu kuu sheego amaa marka la furayo wuxuu leeyahay waa fardulcayn laakiin taa lafteeda nadar baa ku sugan qowlka shiikha nadar baa ku sugan oo <clears throat> waxaynu tilmaamaynaa marka dambe lafteeda fardulkifaaye ka bixi mayso haddaanay kugu tacayunin waxaad heli kartaa inaad tidhaahid horta inaada shan baannu maalintii markhaati ku ahayne hebel iyo hebelba waa joogaan aniga waxba hay kallifine dee hebel iyo hebelba u yeedho marka waa qowl ka mida ah aqwaasha ahlulcilmiga qowlkanuu shiiku maray oo odhanaya haddii gaar lagu cayimo cayimaaddaas ayay kugu tacayunaysaa walaa ya'ba shuhadaau idaa maa ducuu yay diidin markhaatiyagu marka loogu yeedho maragga iyo walaa taktumu shahaada waman yaktumha fainahu aaimun qalbo nusuustaasay deliishanayaan qolyaha ahlulcilmiga kale ee xagga kale marayaana waxay deliishanayaan oo leeyihiin war xaaladaasi waa markuu tacayunaaye arrintu fardulkifaayahay awalba ahayd ka bixi mayso oo dee ninku markhaatigii ma diidina wuxuu leeyahay aniga maxay gu tacayuni soo kan hebel iyo hebelbaday kaxayso laakiin aday kugu tacayunaysaa markaan kuu yeedho shaygan yeedhistiisani ka bedeli asalkeedii hore marka qolada dambe ayaana ila fiican oo ah inaanay fardulcayn ahayn haddaan xuquuqdii dayacmaynin ama hadday xuquuqdii dayacmayso dee keliga wax lamid aad noqoto taa cidii isku qaban mayso oo man laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib marka waajib cayniya bay noqonaysaa laakiin asalku waa fardulkifaaya haddii ummad badani joogto waad odhan kartaa inaad kuwan kaleba kaxayso bishardina waa inaan darar kaa soo gaadhay haddii markhaatiga darar gaadhayo waaba diidi kartaa oad og tahay darar markaa meeshii iyo dhibaata inay kaa soo gaadhayso wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yakuuna shaahidu cadlan aahiran wa baainan daahir iyo baatinba markhaatigu inuu cadaali yahay baa la shardiyaa waalcadluna huwa man radiyahu nnaasu liqowlihi tacaala miman tardawna min ashuhadaa waxa uu leeyahay waxaa la shardinayaa shaahidku inuu caadil yahay daahir iyo baatinba masalan daahiran waa inaan dhib lagu ogeyn baatinan waa inaad khayr badan ku og runtiisa iyo marka qaab wanaaggiisa iyo khalaq wanaaggiisa waxaa waa ku ogtahay had iyo jeer meelood bay fuqahadu yidhaahdaan qofka daahir iyo baatinba in loo og yahay oo bimacnaa wax badan aad ka og tahay ila baatinka xaqiiqigaa ah, baa oge wax badan waa inaad ka ogtahay oo ahlul khibra gaara tahay saddex masalay shardiyaa mid waa baabkan shahaadada markaad leedahay hebel waa caadil waa nin wanaagsan oo qiimo leh waa inaad khibratulbaatina leedahay ama aad daris tihiin ama aad sadcaal muddo wada gasheen ama aa markaa shuraakooyin iyo markaa baayacmushtar iyo wax la gashay waa inaad markaa jabad la gashay ama waxa weyaan jid la martay ama jidin wax ula cuntay waa inaad noocii aartii cumar ibn khadaab oo kale ay tahay kaasi waa markhaatiga ka labaad waa qofka markaad leedahay ciddaasunbaa dhaxlaysa ashahaadatu annahu laa waaria lahu ila kada markaad leedahay ciddaa mooyo cid kale dhexli mayso marka lafteeda waa inaad ahlulkhibro dhaba tahay oo aad tidhaahdaa ninka hebele dhintay dhaxlayaashiisu waa shantaas oo qura tusaaleahaan war awel hebel miyaan mid lixaad jirin maya maya war ma jiro ma jiro shanta ma ku garan waa hebel iyo hebel hebel ma dhacayso mid lixaad ma jiro ahlul hoose waa inaad tahay markaad furayso waxa weeye ciddaasi ciddaasaa dhexlaysa waynaad odhaniyo anigu aad uma aqaan laakiin kolley waxaan garanayaa taas markaa markhaatimatiida naga daa ahlul baatina waa inaad tahay qodobka saddexaad fuqahadu sheegaan waa shahaadat licsaar qofku inuu sabool yahay markaad ka markhaati kacayso qofkioo lasoo xidhay baad leedahay war maxaa loo xidhay hebel masaalaqoone dayn baa lagu yeeshay adeer miyaydaan xishoonayn hebel miyaanu ahayn ninkani waa maskiina waxma haystee waa inaad shahaadatlbaatin tahay wax hoose weynaad ogtahay aad tidhaahdaa toban sanaanu wada ama intaa tan iyo maalintaa waa wada joogna intaasoo jeer baan xitaa dayn la raadiy ninkani midh ma haysto jeelka ka sii daaya fanadiratun ilaa maysara weeyaana ukaadiya hawaalina arlada saddexdaa meeloodba shahaadatulbaatin baa la shardiyaa ahlulkhibra oo baaina marka wax badanoo hoose inaad og tahay laakiin haddii kale waxaa kugu filan shahaadada iska daahirka ah iyo umuuraha guud baa umuuraha kale kugu filan saddexdaa goobood wixii aan ka ahayn balada halkeeda ahaynoo joogto allah subxaanahu wa tacaala aclam